الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثني عبيد الله بن سعيد وإسحاق بن منصور كلاهما عن روح قال عبيد الله حدثنا روح بن عبادة القيسي قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الورود wali axaadiistii shafaacada iyo umuurihii baa inoo socda walina way socon doonaan haddii la idhaaho casharkan iyo dee waxa ka dambeeyaba waan kusii jiraynaa <clears throat> marka bal xadiidkan kolley jaabir ibn cabdillahi saxaabigaa warinaya isagoo xadiid dee waana riwaayaadkiisana waan arki doonaa iyo bal matalan xadiidka duruqdiisa raggana kolley intooda badan waan soo maray waxaa la arkaa ruux ibnu cubaadat alqaysi waa nin dee siqa ahaa musanifna ahaa atbaacu taabiciintiina kaba mid oo ninkan ayaa la arkaa inuu dee caawa cusub yahay waa saan filayo <clears throat> ibnu jurayj iyo abu zubayr iyana horeynu marar usoo aragnay waxaa daba abu zubayr yihi maxamed ibnu muslim ama annahu samica wuxuu ugu warramay ibnu jurayj inuu maqlay jaabir bna cabdillaahi jaabir ibna cabdillaahi buu maqlay yus'alu xaal la weydiinayo jaabir can اlwuruudi wuruudkan qur'aanka kuba sugan wain minkum ilaa waariduhaa kana calىa rabbika xatma maqdiya aroorkaa naarta laguma arooraya qur'aanka kuba sugan kaa iyadoo la weydiinayo ayuu maqlay maxamed ibnu muslim baana maqlaya ah abu zubayr <coughs> faqaala wuxuu yihi jaabir naji-u waanu imanaynaa oo waynu imanaynaa naxnu inagu haddaan ummaddan muxamadiyada nahay yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha can kada wa kada undur eeg ay daalika fowqa annaasi dadka korkooda bal inta aan cibaarada gudagelin <clears throat> xadiidka imika daahirkiisu waa mawquuf weeye oo jaabir dee markii la weydiiyey muu odhan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh mutirin isagii baaba jawaabtan bixiyey waana jawaab aan arki doono dee waxa umuuraha ama xadiidka xadiidku markaa mawquuf weeye kollay shardiga kitaabkeena inoogu suganna edee <clears throat> muslimna bal muqadimadii markaan soo dhaafno walow mawquufaad kala duwani dhaceen inta badan mawquufaad kaa dhacay oo de waxa weeyaan waa axaadiis bay tabac u yihiin ama xaggooda haraha kuba sugnaada ama xagga dambe laakiin xadiidka esan oo kaleo sanadkiisa uu ku warinaya taasi shardigiisii ma aha laakiin xadiidkan balgees waxaa inoogu iman doonaa waa waxaan ra'yi ku iman karin ijtihaad aan lagu ogaan karin jaabirna dadkii kutubta hore yaqaanay ama ehelkeeda wax ka qaatayna ma ahayn oo bal mثala haddaan jaanibkaa eegno wuxuu leeyahay rafci ayuu xukumkiisii yeelanayaa jaanibkaas laakiin waxaa jira duruqdiisa uu raacin doono waxaa inoogu imaan doonaa barhkood tasriix rasuulka ilaah inuu kaba maqlay xadiidka iyo qeyb kaba mida ah haba noqdeen lafdigu waana xadiidkan duruqdiisii un waxyaalaha xadiidkan kuba suganna waa umuurahan axaadiida kale marfuucaba inoogaba sugnaadan yihiin bal markaa waxaan leenahay lafdigan iyo daahir ahaan mawquuf haba noqdee xadiidku xukum ahaana waa marfuuc bal umuurahana inooguba sugan barhkoodna isagaaba dee caddayn doona inuu rasuulka ilaahay kaba maqlay ina kooban haba noqdeen kuwana waa wixii axaadiista kale inooguba yimi arrin kalena way jirtaayo ruwaadan xadiidka warisay ee bal ibnu jurayjiyo kaba warisay ayay barhkoodna rafciyeen barhna waqfiyeen riwaayadan aan hayno waa tan waqfiga rawxa naftiisa ayaa waxaa laga wariyey qolooyin kale iyagoo rafciye xadiiskiiba rafciyo bal matalan halkan kollay arrinteeda taasu noqono xadiisku marfuuc buu inoo noqonaya taas iyadu waa mid <clears throat> cibaaradan kale imaka halkan xadiiska uu inoogu bilaabmay naji naxnu yowma alqiyaamati waa in caadi oo dee macnaheedu waa daahir laakiin waxaa raacday can kada wa kada undur ay dalika fawqa annaasi usuusha kitaabkani leeyahay si guud cibaaradan baa u dhacday qolooyinkii hore kitaabka dee noo soo dabdiye ama naqriye ama sharxay iyo qolooyinkii dambena guud ahaan waxay leeyihiin cibaaradan kollay sidan kuma fayooba oo ama dee takhliid ruwaadeed iyo tadyiirkood weeye tasxiif baa dhacay bay leeyihiin cibaaradan waxaana ay leeyihiin waayo waxay leeyihin kollay dee ruwaadii kitaabka soo naqlinaysae dambe ee isaga ayaaba kollay xagga ama naasikiintiibaaba cibaaradani ay kaba dhaceen bay leeyihin marka xadiidka riwaayaadkiisa la egee barhkoodna jaabir laga warinayo kutub kala duwanna kuba sugan waxaa cibaaraadka kaba mida ah, naji-u yowma alqiyaamati calaa kumin anaa anagu waan imanaynaa haddaan ummadda nahay anagoo riwaayaadka qaarkoodna calaa tallin waana isla macna meel taaga oo dadkii kaleba meelahoodii ay kuba sugnaayeen kaba sarreysa dhan anagoo ku sugan ayaan imanaynaa ummadda haddaan nahay marka laftigan marka la eego barhkoodna siday kuwa wariyeen yuxsharu الnaasu yowma alqiyaamati calaa tallin wa ummatii calaa tallin waa ummadda muxamediyada iyadoo meel sare oo murtaficah iyagii lagu soo xashirinayo laisugu keenayo lagu soo ururinayo bal markaa xadiid kacb bnu malikon kan jaabir ahayna laftigiisa waxaa yuxsharu الnaasu yowma alqiyaamati faakunu ana wa ummatii calaa tallin bal markaa umuuraha kala duwan ee kollay kutub kala duwanna kuba sugan ee macnahaasa ama tallin ha ku timaade ama kuumin ha ku timaade oo macnahoodu cad yahay ayaa wuxuu qaadi ciyaad leeyahay oo dee kollay imaam naweyne isaga hadalkiisu soo naqlina ruwaadii dee mid kala mid a ah, ama raggii kitaabka inoo soo naskiyey inoo soo dee dab naqliyey ayaa la mala alfaada qaarkood oo tan calaa tallin baa meeshii ama ha ka masaxanto ama adigu waxbaa kaga dhacay unoo laftigii baanu dabdin ama aqri'i kari waayey markaas ka cabiray kada wa halkii calaa tallin ama calaa kuumin ahayd ayuu kada wa kaba cabiray waanu sii fasirayo buu sii fasirayo ay fawqa annaasi waa dadka korkooda tani waa tafsiir bay calaa tallin unoqonaysa ay fawqa annaasi undurna tambiih ahaan bay meesha u qorantay waa baraarujin la isku baraarujinaya arrinta waxaa jira bal eeg oo u fiirso oo macnuhu waa ay fowqa annaasi iyadoo arrintu taas ahayd ayaa naqaladii ama nasaakiintiina alfaadii intay iswada raaciyeen ayay ka wada dhigeen si uu matnigii xadiidka yahay oo halkaas baa khalalka iyo taqyiirku kaba yimi ee macnuhu markaa wuxuu noqonayaa annagu haddaan ummaddan nahay anagoo dee meel murtafica ah, fowqa naasna tafsiir bay calaa tallintan kada wa kadaada meesheedii ay dhacday ay u noqonaysaaye dadka kaba sarrayn oo meel sare kuba sugan oo taagoo dadkii kale kaba sarreeya fowqa naasa ayaan imanaynaa nala soo xashrinaya qaala wuxuu yihi de kale xadiidka asalkiisu waa marfuuc baan leenahay lafdigu laakiin mawquufkii baan ku wadaynaa wax ijtihaad kuma iman karana maaha waa aan leenahay ruwaadda qaarna waabay xataa adigu roox mala laba riwaayaa jira qolooyin aan quwadiisa lahayn xagga iqanimadana iyagu rafciyana way jiraan saa ibnulahiceyem fatudcaa waa loo yeedhayaa alumamu ummadihii baa loo yeedhayaa biawhaanihaa ay maca awhaanihaa baada macnaa maco ka dhigo iyadoo awhaantoodii waa jamcu wathan waxyaalahay ilaahay duunkii caabudeen iyagoo kuwaasi ay la jiraan waa tan aynu soo marnay ummad kasta waxay caabudaysay bay raacaysaa la odhanaya raace kuwaasaa loo yeedhaya biawsaaniha maca awsaaniha iyo wamaa wixii kaanad ayay tacbudu tucaabuda cadfu caamin calaa khaas buu noqono awsaantu waa jamcu wasan waana waxyaalahan sanamkan ama khashar ahaado ama dhagax noqdo ama waxyaalahaas baabay noqon wamaa kaana tacbudna isagu waa la caabuday cadceed baa la caabudo dayax baa la caabudo wax kalea la caabudo lo baa la caabudo dee waxyaalo kaloo la caabudo badanna way jirtaayo wama kana tacbudu way ka acamsan tahay awhaantii oo markaa waa cadfu calaa khaas baa nidhi manaa <clears throat> waa wixii la caabudayay ay caabudayeen kuwaasna iyagooy la jiraan baa la keenaya oo lasoo xashirin alwalu falwalu <clears throat> oo fatudca waa loo yeedhayaa alumamu ummadihii biawhaaniha maca awhaaniha wamaa kaana tacbudu alawalu waan ka bedelanaya waa kuwooda hore waa kuwii hore macnaa waa awashuma kolley aliftiya laamtu bedel idaafadii bay ka noqonaysaa waxay ahaan laydba fatudca alumamu biawhaaniha wamaa kaana tacbudu manaa awaluha waa kuwii ugu horeeyey ummadaha loo yeedhi falawalu haddana kuwii ku xigayo waa say u kala horeeyeen ayaa bal loo keenayaa loo soo xashrinayo walow inagu ummadaha ummadaha oo dhan kuwa loogu soo xashriyo ay tahay oo aynu u dambeyno xaggii adduunyo aakhirana aan u horeyn doonno siduu rasuulkuba yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh e waxaana axaadiisii kolley way isu keen wada buuxinaysaa dee xadiisu wax bal maalan ku kooban ba xadiis kalena inoogu basisnaa waynu soo marray in la odhanayo dadku halkaa markay joogaan ay muddo joogaan cid kastaaba ha raacday waxay caabudaysay wax kastaaba qoom kastaaba waxay caabudayaan ay dabagelayaan oo halkaa naar ay ku wada aroorayaan bal matalan ummaddan oo kuwii munaafiqiintoodii kuba dhex jira anaasta xadiidkama taasi waa sugana ay baaqi noqonayso uma ya'tiina rabbuna bacda dalika rabbigan baa inoo imanaya intaa dabadeed itiyaankuna waa sifatu ficlin ilaahay subxaana wa u sugnaatay oo laa'iqa bijalaalih oo isaga dee an tushbihu masalan afcaal alaakhariin iyo ityaankoodiyo taasi aan shabahayne <clears throat> fayaqulu wuxuu odhan man tanduruuna yaa sugaysaan fayaquluuna nanduru nan me man tanduruuna <clears throat> nanduru waxaan sugaynaa rabbanaa rabbigana ficilkana nadara unduruuna naqtabis min nuurikum ba qur'aanka oo bal qisadeedna ay noo soo socotaan macnaa intadiruuna weeye halkana waa taas oo kaleo haddii nadarahu macnaa intadarahu ayay noqon waa sugayay haddii kollay dee ficilka ah dhowr macno yimaada waayo nadara ilayhi iyo nadara fiihi iyo nadarahu intuba ficilku oo mar dee isagoo mutacadiya nadarahu bmanaa intadarahu buu noqon haddii nadara ilayhina waa eegidii xaggiisuu dayay weeye nadara fiihina waa fikir buu noqdaa wixii buu ufiirsaday oo waa ku fikiray oo marka ay fii kaba dambayso yaa sugaysaan rabbiga yaan sugaynaa fayaqulu ana rabukum fayaquluuna waana taa aynu soo maray kolkol sifadii aanay kuba aqoona ma aanay dee taas inuu uba muuqanayo markaasay dee taa waa ti inta nin ka dheer baan soo marray fayaquluuna xataa nandura ilaa aan dee isagii ka aragno oon waxa weeyaan isagii de aan ka aragno de anagu halkan baa meesha iyado ay tahay oo dadba ata aan isaga ugaba hadhnay fayatajallaa lahum waa u muuqanayaa yadxaku tanna waa sifadii un laayiqa bijalaalihi kayfiyadiisa iyo isagun baaba og ilaah baa subxaanaه wa tacaala u muuqanaya u daahiraya yadxak qaala wuxuu yihi fayandaliqu bihim wayatabicuunahum dee inay ummad kastaaba ay caabudaysay raacaysaa halkii bay ka tegayaan oo adigu dee waaba jidkii siraadiya baaba la dhigayaa kolley xadiiskuna qaybo waa kooban yahay axaadiistii shafaacada qaybana way noo dambeeyaan khaasatan xadiidka uu marka abu hurayra casharka ka dambeeya kaynooguba iman doonaaba jaanibka iyo umuura ugu yar basisnaan doona xadiisanna soo inooga soo horeeyaana walow dee uu markaa shafaacat alcudma ay kuba sugantahay haddana meelo qaarkood ayaan ka abu hurayre inoo buuxinaya haddii a la yidhaaho ee macnihii ay inoo wada dhammaanayaane bal matalan markaa hore ee dee waa lagu raagayaa dadkao dhammina way isku wada jiraan iyada markaa lama kala soocna sayn u tegi doonay markaa ilaahay dadkii ku ilhaaminaya bal cid u shafaaco qaada si halkan looga kaxeeyo loo xisaabiyo oo meeshan ay ku daaleen looga kaxeeyo uun bal taas bal matalan waa iqa markaa de iraxa min hawli lmowqif iyo min shidat dee waxa weeyaan qiyaamkan iyo taagnidan dheer ayay ilaahay ku ilhaaminayaan cid u shafaaco qaada oo ugu dambeyn rasuulka ay kusoo dambeynayaan oo shafaacadii cudmaa bilaabmi ama rasuulka ilahi shafaaco qaadi markaa waxay noqonaysaa iraaxa min hawl lmowqif markaasaa xisaabtii ay bilaabmiyo dee dadkiina ay cid kastaaba waxay caabudayeen ay raaciyo ummaddeenana marka dambe iyadoo iskuma jira ayaa dee jidkii siraadna laba dhigayaayo dee umuurahani ay dhacayaan oo kollay axaadiista qaybana waan soo aragnay qaybana way noo dambeeyaan weliba koosii iyo basisanba oo kana dhaadheerba ay noo dambeeyaan fayanطaliqu bihim iyagii baa la kaxaynaya ilaah baa la tegaya oo way raacayaan oo wayucdaa kulu insaanin insaan kastaba waxa la siin oo minhum iyaga ka mid ah waa dadkii mu'miniinta way isku jiraan waana ta soo marray dee saaqe markuu u muuqdo inay sira odhanayaan sujuud oo dadkii iyagu ilaahay daraaddii u sujuudaya adduunyada inay hagaag u sujuudayaan kuwa kalena markay islahaan sujuud oo laftii dhabarkoodii maba soo qalloocin karayaan laf keliya noqonaysa ay dhabarka qadaadka uba dhacayaan daba insaan kastaa la siin munaafiqin insaankii baan ka bedelaynaa aw mu'minin waa insaan kastoo ummadii kaba mid ah ama mu'min ha noqda ama munaafiqe nuura nuur baa la siin macnaa nuur isaga u gaara oo wuxuu iftiiminaya ayaa la siinaya uma markaa mu'minkii dee iyada waa nuurkii loogu ballan qaaday ee ilaahay subxaana watacaala uu siin inuu siinayo ugu ballan qaaday adduunyada intay joogeen rabbi ay weydiisanayeen oo ay taas dee ilaahay barayba inay taa weydiistaan ilaahayna subxaana watacaala wacdigiisa hadday taqwo laba yimaadaan <clears throat> yu'tikum kiflayni min raxmati wayajcal lakum nuura tamshuuna ilaahay wuxuu idin siin kiflayni min raxmati nuur aa ku socotaanna waa laydin siin doonaa waa nuurkiibaa mumin ama iyaga kuwan muminiintii bay ku dhex jireen iyagoon mu'miniin ahayn bay afka iimaan kaba lahaayeen mu'miniintaa bay khiyaameynayeen tibaa marka hore wixii waa laga baktiinayaaye bal waxay kuma kadsoomaan la siin oo ah dee in nuur iftiin yar ay helaan markaa hore intaan lama gaadhin dee halkii ugu darayn iyo meelihii nuurkan ay uguma baahnaayeen <clears throat> uma yattabicuunahu wacalaa jasti jahannama kalaabiiba waxasakun bal markaa halkii kolba dee loo jiheeye markay maraan ayaa jidkii baaba meeshii iyo siraadkii ayaa la dhigaya marka waxaa xadiidka inooguba yimi calaa jisri jahanama jahanama kaabadeedan waa kaabadan la dul dhigaye waana wuruudkii la weydiiyey dee jaabir kalaabibu biro afkoodu soo godan yahay iyo xasakum qodxa iyaguna ad adagoo ilaahay u og yahay iyaguna afkoodaa soo godane waa tisho ku sacdaan rasuulka ilaahay uu iyaga ugu tashbiihiyey laakiin cidamkeeda iyo inta ay tiyo quwadeeda ilaahun baaba og ayaa hareeraheeda kuma sugan taasoo taakudu qaadaysa qabanaysa man shaa allahu ciddii ilaahay iraadeeyo dee waa iyadu ma'muura biakhdi man umirat ruuxii ma seegayso ruux kalena kuma qaldamayso ku isagu dee waxa weeyaan ku halaagsamayaba halkaasoo naar kuba ridayaan oo markaa ay qabtaan aanay sii daynayn ee naar kuba dhacaya ku ay dee dildilaacinay dhaawacayaan oy jeexjeexi laakiin marka dambe saynu soo maray kaba gudbaya ugu dambeyn isagoo dhib iyo kadeed laba kulmay adigu dadku way iskuba jirayaane halkaasaa dee horta jahanabo korkeeda umuurahaasa ah ku diyaarsan uma yutow intaan laysulama gaadhin jasrigii ayaa yudfa-u la baktiinayaa nuur lmunaafiqiina nuurkii munaafiqiinta munaafiqiintii oo markii hore mu'miniintii kuba dhex jiray iyaguna nuur yar iftiinsanayay ayaa nuurkoodii la baktiinaya kolley imaam nawowina raximah llahu tacaala halkan wuxuu leeyahay ficilkan yadfau oo ya-da la fadxiyo iyo yudfau oo ya-da la damiyo labaduba waa laba oo saxiixoo waa lagu dabdiye labadaba oo <clears throat> wuxuu leeyahy macnahoodna waa daahir o ujeedadiisa ah, haddii yadfau aan idhaah waa ficil musama waxa ka dambeeya ama nuurku faacil buu noqonoo yaطafica yadfau markaa ficilka hulaasigiisi ama ficilkiisii maadi faciilu noqon طafica yadfau ama iyada haddii ya-da la damiyo waa ficil buu noqonayaa mudaarico kolley asalkiisa rubaaciye laakiin mugayaru siiqa ama majhuul u binaysan oo nuurka ka dambeeya naa'ibu faacil buu noqonaya faacilkii ma noqonayo dee mid kastaana waa marfuuc faacilki iyo naaib faacilki kolley waa arrinka uu sheegayo muusiibasine uu leeyahay macnahooda daahira saas weeye ayuu ujeedadiisu uma yadfau waxa baktiaya ama yudfau waxa la baktinaya sida markii hore ku horeeyey nuuru lmunaafiqiina uma y dee mu'miniintii nuurkoodii waaba kaas waana ta ilaahay subxaanaه watacaala qur'aanka suuratu xadiid inoogaba marka xaaladan laguba sugan yahay ee iyaga nuurkii uu kaba baktiyo inay mu'miniintii ku odhanayaan unduruna naqtabis min nuurikum nasuga bal nuurkiina aan wax ka qaadano koodii waa baktiyey ma ay cagta dhigaan ma arkayaan halka ay cagta dhigayaan muminiintii ayay odhanayaan waxa weeyaan dee taas iyagana jawaabta ay noqon dee gadaashiina u noqdo halkaa nuur ka doona oo markaasaaba iyaga suur dhexdooda la yeelaya xagga mu'miniinta naxariisa xaggoodana cadaabba ah taas bay xaaladooda noqon walciyaadu billah uma yanju lmu'minuuna mu'miniinta ayaa badbaadaya oo de marka ay jidkii iyaga siraadkii korkiisa la dhigo mu'miniintii way marayaan oo kollay wuruudkii la weydiiyeyna way ahayd ilaahayna wuxuu uhi wain minkum ilaa waariduha ruux kastoo idinka idinka midi mid ku arooraya naar weeye bal wuruudkiina waxaaba aan ku fasirayna ee laguna fasiray oo waxa weeye waaba in alcubuur cala siraad buu markaa noqon tallowgan iyo maritaankan jidkaa siraad korkiisa la marayo oo jahanamo korkeeda ah oo ku sugan waaba tan oo dee wax jahanamo kaba midina ay hareerihiisa ay markaa yaallaan birahan iyo xadiidkan iyo qodxahan iyo waxyaalaha noo cadaabkii kaba mid ah kaas ba ay tahay aroorkan lagu arooraya ee kana calىa rabbika xatma maqdiya ilahay baa yihi uma naji ladiina taqow uma yanju lmu'minuuna marka waxaan badbaadin doonaa kuwii ilaahay ka cabsanayay halkaasna waxaa lagaga tegi doonaan ku dayn doonaa kuwii daalimiinta ah, iyagoo dee jilbahooda u dhacaya ama uba fadhiyo jilbibsanay <clears throat> adaru daalimiina fiha jasiya majusiya bal markaa mu'miniintiiba haddaba iyaguna saynu soo maray xagga maritaanka siraadka ay marayaan acmaashii baa dadka la ordaysa acmaashii dee kolba camalkoodu intuu gaadhsnaabaa surcadooda ay kaga dhaa ay ku dhaafayaan noqonayaan oo isku mid ma noqonayaan waay uma yanju lmu'minuuna fatanju way badbaadaysaayo awala way ka gudbaysaa weeye siraadkii bay ka tallaabi awalu zumrati zumrata ugu horeysa waa kooxta ugu horeeya mu'miniinta wujuuhuhum kalqamari laylat lbedri wujuuhum wejiyadoodu xaal ay ahaadeen kalqamari sida hilaaco oo kale ama dayax oo kale laylat albedri habeenka uu taamka yahay kaamilka iyo dayax uu dee nuurkiisuba uu dhan yahay bal taas weeye oo dee laylatlbedrina waxaa loogu qeyday kalqamar dee qamarku isagoo qamar unabaanu isku wada iftiin iyo isku nuur ahayn oo xagga luqada marka la eego labada habeen oo hore ama saddexda habeen siday bacda luqawiyiin la yidhaha saddexa horea hilaal la yidhaahaa labada ugu dambeeya lix iyo labaatan iyo toddobiya labaatan ama intaasna iyadna hilaal baa la odhan laakiin inta udhaxaysa oo dhan qamar baa la odhanaya inta udhaxaysa o dhan qamar baa lagu idlaaqaya oo xataa habeen afraadkiiyo wixii ka dambeeyaba isagoo aan weli tam noqonba qamar waa la yidhaah marka laylatlbedrina waa habeenka uu tam yahay waxaana idhaahaan habeenka afariyo tobnaadka waa kuwa laguma fasire waxaaba laftigan bedri loo yihi waa min almubaadara o liannahu yubaadiru shamsa biduluc ama yubaadiru shamsa bilqurub waa takacbira labada xaalo waa sima oo ama cadceddii buu lasoo kala soo degdegaya xagga soo bixitaankii oo marka isagu habeenka dee galabtiisa soo baxayo cadceeduna markay dhacayso wayswa adigu iyadna markay dhacayso isaguna xaggan kasoo muuqan ama xagga dhicitaankiisa waa subaxdii ayaa cadceedda soo bixitaankeeda ayuu kalaba degdegaya dhicitaankiisiio si waxay is eeganayaan oo kani markuu soo baxo kii kala dhacayo oo kale ama cadceedda ay dhacama isagii uu dhacayo tan adigu dee idhahan waa mubaadirada laba siyoodna waa duqaweynta way kuba fasiraan xagga ama madiibka noqoto ama duluuco de waa labada xaalaba waa saasun laylat lbedri haddaba xagga iftiinkoodu iyaduu moodo dadax dayaxa fariyo tobnaad wejiyadoodii ayay iyagu dhaafayaan dee xaggay u dhaafaana waa janno un marka wuxuu xadiidka inooguma sugan daahirkiisu waa mawquufe lakiin dee umuurahani waa umuuraha wada xukunka marfuuc leh sabcuuna alfan toddobaatan kun oo waa min minhum ama fiihim weye kuwa waxa iyaga kaba mid ah dhexdooda ku sugan sabcuuna alfan toddobaatan kun oo laa yuxaasabuuna aan laba xisaabahayn iyago xisaabba aan arkahayn oo waa ka jannadii ku gelaya bikeyri xisaab sida xadiidkii markaas kale ee cukaasha uba dadkii uu kaba mid ahaa weeyaan rasuulka ilaahi markuu weydiistay uhi anta minhum uma aladiina yaluunahum haddana waxaa iyaguna dhaafaya oo gudbaya aladiina ku yaluunahum kuwa kusoo xigay ka adwa'i najmin xidika ugu iftiin badan fi samaa'i samada ku sugan iyagoo nuurkoodiyo wejiyadoodu marka dayaxa la soo dhaafo xidigaha kale samada ku suganka ugu iftiin badan iyagoo markaa wejigooda uu yahay ayaa daa'ifadii ku xigtayna ay gudbayaan oy tallaabayaan uma kadalika xaaladu sidaasay noqonaysaa adugu markaa dambe jannana ehelkeedii wuu kuma sugnaanayaa ahlunaarkiina iyagoo isku jira oo kuwii iyagu ahlunaarka dhabta ahaa ee asxaabu naari hum fiiha khaaliduun kuwaas iyo kuwa kale iyagu cusaadda ahaa ee galay u galay bal muddo in dee dembigoodii lagaga dahiro iyagoo isku wada jiraan ba adugu dee kuwana ay naar ku sugnaanayaan kuwana ay janno ku sugnaanayaan markaa dabadeed baa maxaa dhacaysa waa khaasatan dee shafaaco ka horeysaa jirto shafaacatlcudma oo intii aan halkanba la soo gaadhin rasuulka ilaahay shafaacadii bay ahayd shafaaco ka horeysana way jirto dad naar waajibsado naartiiba laga badbaadiyey iyaduna oo naarba gelin kolley anwaaca shafaacad qaybaynu soo maray ee shafaacadii waa naarta lagaga soo saaraya dad galay ayaa uma taxilo waxaa sugnaan oo dee waqtigeedii gaadhi ilaahay fasaxaya subxaana wa tacaala ashafaacatu shafaacadii dadkii iyagoo ehlu naar ka ahaa ee naar galay laakiin muwaxidiin ahaa naar laga soo saarayay wayashfacuuna way shafaaco qaadayaan halkan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waa shafaaco qaadi ambiyadii kalena way shafaaco qaadayaan muؤminiintii baa shafaaco qaadi oo malaa'igtii baa shafaaco qaadi oo waatayn hore usoo marnayba xadiis ba markaa shafaacati nebiyiyadoo ilahay odhanayo dadkii ambiyadii way shafaaco qaadeen mu'miniintii way shafaaco qaadeen oo lam yabqa ilaa rab اlcaalamiin bal markaa wayashfacuna wowdan jamaacadu waa taasoo waa inay shafaacada cudmo rasuulka ilaahun baa keligeeda shafaacadka kalean qaar ay culimadu yidhaahaan waa ku khaas waa jirtaa laakiin shafaacadan ku tacalluqsan xagga dad naar galay oo bal masala naari dee galay oo laga soo saarayo oo de dee asrat imaan baa lagaba helo laga soo saarayo rasuulka ilaahi salawaat wasalaamu aleyh shafaacadiisa dad aad iyo aad u badan baa kaga soo baxaya mu'miniintiina sayn horeba usoo maray dee kolley waxyaalana inoo dambeeyaan iyagana shafaacadoodii in badan baa kuba soo bixi ugu dambayna ilaahay subxaana watacaala rab alcaalamiin naxariistiisii baa cid alla cidii laa ilaha illa allahu tidhi ugu dambayna ay kagaba soo baxaysaa <clears throat> eh, haddaba way shafaaco qaadeen waa ciddii shafaaco lahaydba xataa yakruja ilaa u kaba baxa min annaari naar man oo laga soo saaro naar weeye man qaala laa ilaha illa allahu wa kana fii qalbihi qalbigiisa uu ku sugnaa min alkhayri khayr xaggii habeen hore habeen dhaweyd baanu xadiidkan markii hore soo yar qaadanay lafdigan khayr keenaya iimaankii wax dhaafsan oo camala haba yaraadee inay jirto oo adigu waxa weeye lakin de iimaankii mujarad ahaana waa lagaga soo saaraya un naarta waa lagaga soo saaraya man qaala laa ilaha illa kana fi qalbii min alkhayr ma yazinu wax u dhigma wax u wasnooma shaciiratan xabadheeda xabadheedi ma weyna xabadheeda wax u dhigma wasankeedi leh qadarkeed leh oo khayra ninka qalbigiisa ay kuba sugantaha naar lagaba soo saari fayujcaluuna markaas oo dee waxa weeyaan kuwo kaloo de intaa ka sii yarna waaba inoo dambeeyeen ina naar laga soo saarayo oo kuwa intaa kaba sii yar xadiidka casharka caawa inooguba sugnaanayaan umuurahaasi fayujcaluuna waa la yeelayaa waa qolada naartii markaas dee adigu iimaanka ama dee lahayd aslan iimaan lahayd dembi badan oy la yimaadeen iyo camal khayr leh oo ay ku badbaadaan oonay lahaydna naar kuba galay ayaa iyagii naartii inta laga soo saaraa waxaa la yeelayaa bifinaa'i اljannati jannada duleedkeeda ayaa la yeelayaa <coughs> finaa lbeyt waa aqalka meesha waasica aqalka hortiisa un ama mabtada min jawaaniba hareerihiisa waxa kaba xigaa banaan ee aqalkana kusoo dhow baa fina lagu magacaaba haddaba jannadii markaas weli may gelin ee dekelinkeedii baaba saynu hore usoo maray iyo halkaa finaheedii ama daaradeedii baaba lasoo dhigayaa yeelayaa iyagoo madoobaaday gubtay wayajcalu markaasaa waxay noqonayaan ahluljannati yarushuuna inay shubayaano calayhim korkooda almaa e waata aynu soo maray webi ama lagu magacaabo ama dee taas ma ulxayaat in dee waxa laguma shubayo o la gelinayo horena waynu usoo maray in ahl aljanna lagu oranayo saide iyaguna waabay ka qayb qaadanayaane waa waxaa dee biyaha iyaga jannada kusoo shuba intaa lagu odhanayaynu xadiid hore soo marray o xadiis baynu kusoo marray marfuuc ahaa yarushuna calayhim lmaa xataa yambutuu ilaa biqlaan iyagii markaa way gubteenba oo waxaa madoobaaday iyagoo daba'ira saynu soo marray naartii laga soo saaray xataa yambutuu ilaa biqlaan nabaata shay waa shay biqilkii fi sayri daadka horaynu usoo maray waxa weeyaan dee sakanabaat اlxiba ama xamiir fi xamiir sayr oo kale daadka dhexdiisa kuma biqlayo ee waa waxyaalihii daadku siday ee qufihii iyo qoryihii iyo wixii kale ahaa <clears throat> iyo dhoobada ahaa ee meelaha dhinacyadiisa kuba hadhay ayaa dee marka ugu horeeya waa waxyaalaha nabaadkiisa ama wax halkaa kasoo baxa ayaa dee busuurta waxyaalaha dee dhulka un kaba baxa ayay meelaha kale ka degdeg badan inay horey usoo baxaan aadna waa u daciifa marka dambena dee waa tan ay roonaanayaan haddaba saa shay waxyaalaha meel ama daadxoor iyo waxyaalaha daadku sidee kasoo dhexbaxaya sidiisoo kale ayaa iyagoo aada u daciifa tamar daran ay soo biqlayaan wayadhabu markaasaa waxaa tegayana ruuxii markuu saa usoo biqlo xuraaqow waa shaksigii iyo insaankii xaaladiisu ay taa ahayd oo waxa weeyaan damiirkii imaka waxaan u celinaynaa waa cala lmukraji min annaar walow de ay kooxa iyo dad badan yihiin haddana waa dee shaksiga insaanka ama dhe yadhabu waa tegayaayo waa ka almukraj min annaar wey kaa naarta laga soo saaray maxaa tegaya xuraaquhu waa gugubashadiisii inay meelihii nabaradii iyo dabkii iyo aahaartii dabka ayaa ka suulayso waa ka baaba-ayaan uma yas'alu waa weydiisanaya horeynuu soo maray isagii la odhanayo bal ilaahay odhanaya waxqabso wax doon ku tamani oo markuu wax alla wuxuu xusuusan karayay u bal matalan ay dhamaadaan bal ilaahay xusuusanaya bal waxaasna ku tamani waxaasna ku tamani waxaasna ku tamani waa tii un waa weydiisanaya ilaahay buu weydiisanayaa inuu siiyo naciimkaa janno dee waxa uu ku tamaniyey iyo waxa uu doonay inuu kaba siiyo xataa tujcala markaa dee wixii waa loo aqbalaya ilaahay waa siinaya xataa tujcala lahu ilaa loo yeelaba ruuxii addunya addunyo iyo wa casharatu casharatu amhaaliha macaha waa adduunye iyo tobankeed oo maceed ah oraanin xadiid abu saciid alkhudri iyo abu hurayre iyo xadiidkood waana laakiin riwaayada abi saciid bay ahayde ayaynu ugu soo maray in lagu odhanayo intaas baad leedahay iyo dee tobankeed ama adduunyadii iyo dee tobankeed oo maceed ah ayaad leedahay waana axaadiieen soo maray kollayna waa fadliga ilaahay subxaana watacaala iyo deeqdiisa badan oo ruuxii bal xaaladiisa ay taa ahayd waxaa qalbigiisa kagaba sugnaa iimaan uu ahaa waxaa yaree kooban iimaankuna waa ziyaada nuqsaamaana saynu hore usoo maray oo dee iimaankiisiiba aada u koobto intaa yare kooban buu ahaa ayaa haddana naciimkaa ugu dambayn waxa weeye naciimkaa weynen la dee qiyaasi karaynba isagu mudanaya axaadiisna way noo socotaayo kolley waxaan ugu sii wada joog joogsano ma laha axaadiisu xadaثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna sufyaan can camri سفyاn بن عuyaynةa عan cمri أنahu samca jaaبirا yaqul <clears throat> wuxuu maqlay jaaبir بن cabdاللaahi oo leh samcahu min النabiyi slى الlahu عalيه waslم bidnihi yaqul waa xadiidkii in kaba mide waa سufyaan بن cuyayna cmr kaladu iطlaaqo waa cmr بن dinar un cmr بن dinar cmr بن dinaarna jaabir بن cabdالlaahi صaxaabiga ansaareed ee qolooyinkii mukiriinta ee axaadiistoodu badnayd macnaa toddoba صaxaabi o axaadiis ay wariyeen kun xadiis ay kaba siyaadsan tahay ayuu mid kamida yahay ama kaba mid yahay jaabir بن cabdillah waa mukiriintii waana ninkii xadiidkii makaan kaba soo baxnay lahaa xadiidkuna waa bal duruqdii xadiidkaasun qeybo kaba mida ayaa uu maqlay isagoo leh jaabir baa lahaa samicahu macnaa xadiidkan wuxuu maqlay min الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi uu kaba maqlay biudunihi dhegtiisa uu kaba maqlay macnaa waa loogama sheegine isagu dhegiisa uu kaba maqlay yaqul xaalu ku qowlayo in allaha yukriju naasa min الnaari fayudkilhm اljana ilaahay wuxuu ka soo saarayaa dad buu naarta ka soo saarayaa markaasuu janno gelinaya de xadiidkaa horena waa taas bal dadkii in yaroo intan ay kaba basisantahay aynu soo maray sanadka xadiidkana warragaynu sawada mareen lakin de waxuban caawa ayaan isku yar baraarujinaynaana markay noqotay reer maka asaaniiddooda sanadka ugu heer sareeya ama lagu tiriyo asaxa asaniid marka magaalo magaalo la eego reer maka inuu yahay de waxaabay markaa uu yahayba sufyaan ibnu cuyayna can camr bni dinar can jaabirin sanadkaas oo kale ayaaba waxa weeye <clears throat> intaas eh, ayaaba ugu sareeyo weli makata sufyaanu camir adigu dee suyuud alfiyadiisaa dee matahan ay uba sugnayd waa sanadka marka la eega asaaniida reer maka ugu asaxsan <clears throat> xadaثna aburabiic qaala xadaثna axmed ibnu zaydi qaala qultu licamr bni dinar waa xadiidkii makaan ka soo baxnay markii hore sufyaan ibnu cuyeyne camar kaba warinayay imankana axmed ibnu zayd waxa weeye taas baaba warinaya aburabiicna haddii a la yidhaha kolley waanana aynu horada usoo marmarnay aburabiic alcataki iyo aburabiic azahrani iyo sriman ibnu da-uud baa la yidhaahaye horeynu usoo marno azahrani iyo alcataki labadabana kitaabka muslim way kuba sugan tahay walaw culimada qaar ay dhahaan xagga nasabka marka leega laba reeroo kulmaya maaha azahraniya reer bay isugu tegayaan asdiya laakiin nabadoodu laba reeroo isdhex gelaya ma haddaan mid ahaani na ay dhalasho aanehenka kalena jiwaar ama xilfi aan loogu nisbayna lakiin muslimatigiisa azahrani iyo alcataki labaduba ay dhacdaa waa reer adigu asdi kaba mida sulayman de horna waxaan usoo sheegnay imaka caawa ay noo caddahay haddii abu rabiic xadaana xamaad keliya ku daysto waa xamaad ibnu zaydun xamaad ibnu salama ma soo gaadhin wuxuu yihi markaa camr ibnu dinaar waa hubsasho istaas ayaa qultu licamr ibnu dinaar ba waxaan ku yihi xamaad baa odhanaya asamicta miyaad maqashay jaabira bna cabdillaahi yuxadisu xaal uu waramayo can rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam isagoo yihi rasuulki ilaahay in allaha yukhriju qowmna min annaari bishafaaca ilaahay qowm buu naar shafaacada kaga soo saaraya ilaahay qowm buu naarta kaga soo saaraya shafaaco isagoo sidaa yidhi rasuulka ilaahay kama maqlay miyaad maqashay bu yihi qaala wuxu nacam ha camr bnu dinaar waan maqlay marka bal xadiidkii horena waa dee macnihiisii qaybo kamida intii soo saarka ayaa labadaba inoogu sugan waana tii aan lahayn duruqda xadiidkan kaba dambaysa ayaa isagoo qayba marfuuc ay tay ay nooguba iman doonaan lakin xadiidka asalkiisu dee mawquufaba ahaado san eh laakiin marka la eego guud ahaan marfuuc buu xukm noqonaya bacda ruwaadna waabay rafciyeen dariiq saddexaadna waaba kano xadaثna xajaaج بن shaacir qala xadaثna abu أحmed الزbayriy qala xadaثna qays بن sulaym الcmbariy qala xadaثnii يزيد الفqيr qala xadaثna jabir بن cabd الlahi qala anahu qaal qala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam bal xadidka intaynaan gaadhin xajaaj ibnu shaacir ilaa muqadimadii waa soo haynay xajaaj ibnu yuusuf ibnu xajaaj baa la idhaayo ninkii daalibkaaba isku magaciina dehe isku shaqana maaha bal xataa reerka waa isla reer waa thaqafi labadooduba laakiin de isuma dhowo laisku qaldami kara maaha ninkana waa ninkaa caalimka hiqada ah ee bal matala xajaaj ibn markaas ibn abi yacqub xajaaj ibn yuusuf ibn xajaaj abu axmed zubayr maxamed ibn cabdillaahi ibn zubayr baa la idhaha lakin cabdillahi ibn zubayrkaasi maaha saxaabigii jaliilkaayo aad buu ugaba dambeeya ninkani waa nin atbaacu taabiciinta ragii ugu dambeeyey kaba mid nin hiqa ah waxay culimadu yidhahdeen markuu sufyaan ka warinaya sufyaan thawri ayaa xadiidkiisa aanu yar heerka sare ee dee lagu yaqaanay axaadiidiisa kale aanu ama akhdaa iyo qalada kolkol ay kaba dhacaan markuu sufyaan sheekiisu yahay ee halkan hawalo dee saxiixa ay dhacday isagoo sufyaanna kaba warinayana ay dhacday waa meelo qaarkood culimadu dee yarta qays ibnu sulaym alcambari waa nin hiqo oo marka la eego atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa kaba mida ah ama imika inooguba horeysa waxa weeye bal maala bal de imaka inoogu dambeyn doontane imaam malik iyo dabaqadiisii weeye waana nifiqoo caabid ahaa kitaabkanna wuxuu ku leeyahay xadiidkan xataa sheekiisa isagu bal waxa weeye waxa weeye sheekiisan yaziid lfaqiro isna imaka inoogu horeyso waana nifiqa atbaacu mee taabiciya ama taabiciintii raggoodii dambe kaa ah iyo isaguna xadiidkan iyo xadiidka tayamum meelihiisa inooguba iman doona labada xadiis buu yeelanaya yaziid lfaqir ama qays isagu waa xadiidkan unbu kuba leeyay waana nin kitaabka bukhaarina kuma sugnaba qays isagu marka yaziid lfaqirna faqir dee ma aha baahidii iyo magacii faqir waxaa loo yaqaanay waxaa la yidhaha malaha dhabarkay wax ka heleen ka asiibeen oo dhabarku ka caban jira oo kolkol xanuunka daraadii uu la soo foorarsan jiray marka waa faqaaru dahr لأnنه kaana yashku min فqاri ظahri lafaha dhabarkee taxan ayuu ka caban jiray oo tan baa loo yidho waa ninkii dhabarka ka xanuunsanaya weeye maaha ninkii isagu baahnaa iyo taas فaqيr wixii loo yaqaanay ma aha xadaثanي yزيd الفaqيr oo kale xagaagii kale ayaa kol magaalo ay yar gaadhaan bukhaarي ku aqrinaya wuxuu ku laqbeynaya la yزidkii baahnaa iyo yزidka saboolkaa iyo waxyaalaha lakin arinkiisa waxa weeye taasayn waa فaqيr لأnه yashku فqاra ظahri yazid ibnu suhayb baa la idhaha waa nin siqa ah xadiidka dambena waa inoogu suganya lakin de waa duruqda kanuno sidaas aan u tirin kan lakin meel dambe oo xadiidkii dee rasuulka ilahi ilaa shan baa la isiiyey ambiyada kale aan la siin xadiidkaasna sanadkiisa kusuganya kitaabka wuxuu yihi markaa xadaثana jabir بn cabd لlahi qaala qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi ina qowma qowm ayaa yukrajuuna la saaraya min الnaari naarta laga soo saaraya yaxtariquuna iyo waxa weeyaan ama mayna qowma qowma yukrajuna min annaari laga soo saari doono naarta khabarka tadambe arine yaxtariquuna way gubanayaan oo fiiha naarta dhexdeeda way ku gubanayaan qoom hadda laga soo saari doono marka dambe ilaa daarati wujuuhim wejiyadooda intan dee wejigooda wejiga waxa ku hareereysan daarat lweji intaa wejigaan dhigayna ah, m waxaan ku hareereysan baa daarat lweji la idhaha <coughs> intaa wejiyadooda iyo dee wareegaa wejigooda uun mooyaane xataa yadkhuluuna aljannata ilaahay jannada kaba galaan oo macnaa dad gubtay oo la cadaabay oo jirkoodii kaloo dhami wada gubtay waxa u fayoobi intii ay bal hadday sujuudeen ay kuba sujuudayeen ay tahay mawdica sujuud ama waa wejigii intaasun mooyaane intii kale ay naartu cuntay ayaa laga soo saari doonaa marka dambena ee markaa soo noolaan doona saynu hore usoo marnay dadka caynkane ee laga soo bixin doonaa iyagu markaa hore gurtaan dabadeed dareen dambe ma yeelanayaan way dhimanayaane dib baa loo soo noolaynayo usoo biqli marka biyihii nolosha lagu shubo dee dadkii kale ee jannada ahaa ayunbaabay la muqon marka la eego qurux iyo dherer iyo wax kastaba iyagiibay marka dambe ay la mid noqonayaan ehlu jannada dee loo nicmeeyo xadiidku waa xadiid bal marka axaadiis horeynu soo maray horena xadiid baynu ugu soo maray ilaa mawaadica sujuud macnaa in ilaahay xarimay uu naarta ka xarimay inay gubto wixii dee mawaadica sujuud ibnu aadam dham dee wixii gala naartu way cunaysaa hilibkiisa way gubaysaa weeye waxaan mawaadica sujuud ahayn bal taasna horean usoo yar jamcinay xadiidkan iyo dee kuwaasba horean usoo jamcinay in yar baa jirta qorooyinkii xamala dee ilmaam cidii ulahayd cibaarada xataa la xataa yadkhuluuna aljana xataana xuruufu nasbi bay kaba tahay waxay taasi keenaysay nuunta in la gooyo xataa yadkhulu ljana ay noqoto oo dee nuuntu markay nawaasibtii ficilka mudaaric can ka dambaysta halaba yidhaaho dee mudmaro ah ee waxa weeye taas waxay keenaysay taasi in la gooyo lakin tanna waa adigu luqo jirto oo bal matalan kolkol iyadoo dee waxa weeyaan naasibkii jiro aanay calaamadii aanay dhicin janibka kamadaa ka badan oo iyadoon wax naasibi jirin oo kolkol nuuntu dhacdana horeynu kitaabka ugu soo maray sida xadiidkii laa tuminu laa tadkulu janata xata tu'minu walaa tu'minu xataa taxaaba kale laadu naafiye ahayd oo dee maha laadii naahiyadeeda wax jazminaysa suuradaas waxaan waa lugo jirta lakin halkan meesha iyo waxaa yar jira waxa weeyaan xataadu marka ay tahay waxaan ay gashay macno mustaqbal uu leeyahay wax nasbisa eh, hadduu wax markaa jooga ama xaal lagu awilayo markaa waa la rafciya waa xataada ibtidaa-iyada la idhaaho oo de <clears throat> waa san qur-aanka meelo waa de lakin laba qira la aqriyo mid kale oo xataa yaqula rasuulu de taas kale iyo xataa yaqulu labadaba la aqriyo eh, lakin wala halkani macnihii mustaqbal yahay lakin haddaan de suuradii mudaarica xaaladaas mustaqbalkeed lasoo xaadirsado si wax imika lama arkayo la suuraysanaya ay noqoto in macno xaal noqoto ama laguma awilo ee waxay noqonaysaa shardigii lagu nasbin lahaa ficilkii ayaaban jirine bal waxaan leenahay ma ahan waqti kastaba inay naasib tahay oo wax nasbinayso xataa ibtidaa'iyaa jirta iyadoo bal matalan macno mustaqbalkol hadaan yeelano macno xaal yeelata ama lagu awilona ma way markaa ficilka lama nasbiya oo la rafciya وxdثna حجاaج بن شhاacر qال xdثna الفضل بن دukayni qال xdثna أbو cاaصم yعnي بن محمد محمد بن أbي أيوب qال xdثnي يزيد الفقير يزيد iyo inta ka dambaysa waan arki doonaa waan soo aragnay xajaaج بن شhaacirna imika waa kii sanadkeena ugaba sugnaa fadl bnu nukayna horeynu usoo marnay lakiin aad wuxuu ugu mashhuur yahay magaciisana waa loo yaqaan kunyadiisan abu nucaym oo abu nucaym baynu marar kusoo aragnay sufyaan thawri amtaashi wax kaba wariya aan lahaydna hadduu sufyaan laaqo waa thawri oo kale dukaynkanna waxa weeyaan waaba laqab ee aabihii camrin baa la yidhi camr bnu xamaade lakiin waa laqabkii aabihii waana nin hiqo oo dee asxaabtii waaweyneyd ee sufyaan iyo raggaasba ah abu caasimkan habeene dhaweyd baan abu caasim soo haynay daxaak ibnu makhlad aan idhi kaasi sheeka mslim buu sheekiis ahaa maanta ninkani waa ka dambeeya waana tan magaciisii lainoo sheego bukhaarina ninkaa toos baaba ugaba wariya walow min kibaari shuyuuki yahay waayo waa nin taabiciintii soo gaadhay abu casim inabil habeena dhaweydna waan soo hayne maha ninkii waa nin kale waaba tan magaciisii lainoo dhigtay oo wuxuu hi yani mxamed bn abi ayub riwaayadaanay dhicin oo saasaa mslim halkan ulaba yimi inoogu idaaxiyo wuxuu ujeedaa ninkaa iqada ah la yidhaha moxamed ibn abi ayub waa nin atbaacu taabiciinta kamid a xaafid ibnu xajar isaga agtiisa saduq buu kaba cabira ujeedadu siqo kama cabiro hoos buu gaba dhigaaye lakiin aimo kala duwan ayaa dee tawsiiqiyo waxaan leenahay waa nin siqa ah muslimna xadiidkan oo keliya ku leeyahay xadiid labaad kuma laha xadiidkan aan hayno un buu muslim kitaabkiisa ku leeyahay qال xdثnي يزيد الفقير qaaل wuxuu hi يزيد kuntu waxaan ahaa qad shغفnيi mid waxa weeyaan madax marayba weeyaan oo qalbiga i gaadho iga qaarib noqday weeye qad shagafahaa xuban macnaa jacaylkiisii ayaa qalbigeedii galay bu ahaa ama khilaafku gaadhay oo haddii shagafahu la yidhaha macnaa waa dee dakala xubuhu markaa khilaafa qa khilaafa qalbi qalbigiisa diirkii ama xuubkiisiibaabu gaadhay oo ujeedadu jacaylkiis ama waxan iyo taas ayaa iga qaalib noqday oo waxa weeyaan qalbiga igi galay weeye qad shagafani ra'yun ra'yi min ra'yi khawaariji nimankaa khawaarijtaa ra'yigooda kamida yaziid alfaqir baa leh waktiyadaasna de way xoog badnaayeen ba ma way jireen oo sida waktigii amiirulmuminiin ali bn abi aalib dee markii laga laabmay uun waxa weeyaan taxkiimkii ay cid idhan ay goosato ciidankiisii ahayd nimankii xaruuro meesha la odhanaya dega magacan xaruuriyana uu kaba yimi khawaarijta guud ahaan ba laguma idlaaqay ilaa intii ka dambeysay walow cali intoodii badnayd nahraawan qeybtaa uu ku laayay oo lagu de ay kuba dhinteen haddana waa fikir muu joogsan waa socday oo waqtigii dambena ilaa dawladdii reer bani umayana kolley waxay ahaayeenuun qodax dhinaca kaga taagan un bay ahaayeen kol baaba dee ciraaqiya intay dhulkii ka shisheeye ay laba wada wareegeen ayaaba ciraaqiya ay noqotay kolkol loogaba guri gaadhayba iyo taas ayaa dhacday ilaa markii dambe ninkii muhallab ibn ali sufro la odhanayay dagaalkoodii uu sabray u adkaystay u adkaystay oo de ay noqotay in manaadiq dhan lagaba reexay ee haddaba waxay ahayd ra'yigoodu waa niman oo dee ra'yigooda ugu darnaa waxay dadkan muslimiinta inay gaalaynayeen taas bay ahayd rasuulka ilaahayna kolley waa sii tilmaamay axaadiid kitaabka waliba intii ugu ahamsanaydba kitaabkan ay kuba sugan tahay muslim oo waxa weeya ruux hadduu kabiiro kuba dhaco dembi kabiire aba laba yimaado waa ku gaaloobaya naarna waa ku daa'imaya ra'yigoodu taas buu ahaa kolley taasi waxay keentay dadkii muslimiinta dhiigoodii xataa inay badaysaan oo dee ra'yigii khawaarijtay ahayd daacadii dadkii umarada ah ama madaxda inay kaba baxaan oo waa kuwan laba dagaalamayeyba e waxa weeyaan oo bal dadkii muslimiinta iyo dadkii marka la eego ahla dime aha kuwaasay badbaadinayeeno kun mabay badbaadin ahayn bal adigu ra'yi ra'yigaa khawaarijta kaba mid ah ayaa qalbige galay oo de markaa aan waxa weeyaan fikirkaas iyabaa suu qaatay ama waxa weeyaan de aad baa matalan qalbigiisii u galayba fakharajna waanu baxnay bu uhi fi cisaabatan anagoo kooxa waxay ka baxayaa basra dhawi cadadin waa tiro u saaxiibo koox dhan bay ahayd dad badan bay ahaayeen maxay u baxeen nuriidu anagoo doonayna nuriidu xaal aan doonaynay an naxuja inaan xajno uma nakruja cala annaas markaan xajka soo gudano ra'yigeenan aan muujino waa seefta inay qaataan weeyaan oo dadkii ay kaba dhex baxaan oo dee ra'yigoodan dadka ugu yeedhaan oo ciddii ku aqbali weydayna ay dilaanba oy laba dagaalamaan taas bay ahayd ba waa ra'yigoodaas anagoo sidaa doonayna oo bal xajkii horta ayaanu usoo baxnay xaggii xajka qaala wuxuu ihi yaziid baa odhanaya famararnaa cala lmadinati madiinaan soo maray madiina waa xajkii bay kuba socdaan faidaa waaba jaabirun wuxun baaban laba kulanay jaabir ibnu cabdillaahi oo yuxadisu lqowma qowm markaa dee masjidkii rasuulku fadhiya markaa dadkii buu xadiis u sheegaya yuxadisu lqowma jaalisun kolley khabar labaad baan kaba dhigayna wuxun baaban aragnaydaad waa tii fujaayadaadi waxa nagu soo kadiyey la kulan iyo arag aan aragna jaabir ibnu cabdillaahi oo yuxadith lqowma qowmkau warramayo jaalisun isagoo fadhi un baabaan la kulanay ilaa saariyatin waa mustanidan ilaa saariya tir tirarkii masaajidka miduu ku tiirsan yahay dadna way ku urursan yihin xadiidka rasuulka ilaahay axaadiidiisii kaba mida axaadiistii rasuulka ilaahay kaba mida ayuu sheegaya kaasun baaban la soo kulanay yuxadithu can rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam qaala iyagii fadhiiste wuxuu yihi markaas yaziid baa odhanaya faidaa waaba huwa jaabir qadakare inuu hadal qaaday wuxun baaba hadal qaaday aljahanamiyiina nima dadkaa reer jahaname jahanamo galay iyaguna waa kuwan lahaa dee ra'yigoodu yahay kol hadduu ruuxu macsiyo kuba dhaco ama kabiiro ku dhaco werigiiba naar kama soo baxayo waa gaaloobaya naarna waa ku daaymaya dee ra'yigan waxyaalaha dee isaguba fikirkoodii ay kama qaateen ama iyaga ay soo yar jiitay oo ah inaan ruux naar galina kama soo baxahayna ayaa dee kaba mid ahayd aaraadii khawaarijtana isaguna bal matalan waana aaraada iyaga xaggooda soo jiidatay ay jeclaysteen ba doonayeenba inay hagaag ismuujiyaan qaala wuxu uhi faqultu lahu waxaan ku idhi ya sababacnaa wuxuu sheegay jahanamiyiintan dad reer jahanam jahanamo gale inay kasoo bixi doonaan shafaaco kaga soo bixi doonaan markaasaan idhi bu ihi yaa saaxiba rasuulillaahi rasuulkii ilaahay saaxiibkiisiiyow hada ladii kani muxuu yahay tuxadisuna waxaana dadka ugu sheegaysaan a warramaysaan muxuu yahay bal xal oo de waa ah in dad jahanamiyiin ay naar kasoo bixi doonaan oo laga soo saari doono ay janno geli doonaan bal xal allahu ilaahay yaqulu uu leeyahay inaka man tudkil الnaara faqad akzaytahu ciddii aada gelisay ilaahay ow naar kaas waad dulaysay oo weligiiba dee mahagaagayo wayaanama cisoobayo iyo iyadoo ilaahay leeyay waqaala kulamaa araaduu an yakrujuu minha uciiduu fiiha markastay doonaan inay naar kala soo baxaan dib baa loogu celinaya kamama baxayaan weyo naar bay kuma daa'imaan falumuuru aqriye fama hada aladi taquluuna qur'aankii bay saasi kuma sugan tahay ku naar galay inaan naar kasoo baxayn baa qur'aankii ku sugan ee waxaan aad leedihiin ee leedihiin dad baa naar kasoo baxaya muxuu yahay qaala wuxuu yihi yaziid baa odhanaya faqaala jaabir baa yidhi taqra taqra'u lqur'aana qur'aanka ma aqrida oo nin qur'aanka garanaya ma tahay qultu waxay nacam haa qaala wuxu uhi fahal samicta ma maqashay bimaqaami muxamedi calayhi الsalaatu wasalaam nebi moxamed maqaamkiisa macnaa waa ilaahay qowlkiisa uhi casaa an yabcahaka rabuka maqaama maxmuuda taas ma maqashay yacni wuxuu ujeedaa aladii maqaamka oo yabcahu lahu fi ilaahay joojinayo ee dee suuratu isra kuba sugan qultu waxaan nacam haayo waad maqlay qaala wuxu uhi fainahu waa arinkan aada leedahay jahanami aada qariibsatay oo ah dad ehlu naara naar in lagaba soo saarayo shafaacay kagaba soo baxayaan muqaam muxamedin sala allahu alayh wasalam nebi moxamed muqaamkiisii weeye almaxmuudu la mahadinayay ee khalaa'iqdao dhamiba ay ku wada mahadinayeen aladi kaasoo yukhrij llahu ilaahay uu saarayo bi waa isaga sababtii man yukhriju cidda uu saarayaba ilaahay kaga soo saaraya naar qaala wuxuu ihi yaziid baa odhanaya uma nacata uu sifeeyey jaabir wadco siraadi jidka siraad waa dejintiisa iyo in dee jahanamo korkeeda la yeelayo kaas buu tilmaamo laftigii baanu inoo soo naqlin macnihii buu sheegaya taasuu kaba hadlay de waana xadiidkii marfuuc ahaan weeye xadiidkiisana waa taa imakaan soo mare iyo wamarri naasi caleyhi dadku inay marayaan siraadka ay marayaan qaala wuxuu yihi yaziid baa odhanaya akhaaf waxaan ka cabsanaya alla akuna inaanan noqon axfadu daka xadiidkaa mid hagaag u wada haya lafdigiisii saa daraaddeed baa dee macno un usheegaya lafdigii aanan yar si aanan ugu dhicin qalad iyo waxaanan hubin oon usoo naqliyo markaas alla kuna axfadu daka inaan kaada hagaag uxifdisnayn qaala lakin wuxuu yihi waxaa odhanaya yazid hayra lakine anahu jaabir dameertanscob sado qad zacama zacmiga halkani maaha waxi uu dee sheegasho un waxaan la hubin waataynu soo marray muqadimada kusoo marray iyo meelo ka dambeeyaba imaanba zacama bimacnaa qaalana inay u timaado iyo wax la hubeyna ay u timaado lakin qad zacama wuxuu yihi jaabir baa odhanaya anigu wuxuu leeyahay ina waxaan ka baqanaya inaan wada xifdin arrimihii uu sheegay lakin waa intii xifdisnaa wuxuu yihi ana qowma qowm zacama markaa waa macna qaale ana qowma qowm baa yakru yakhrujuna baxaya min annaari naarta ayay kasoo baxayaan bacda an yakunuu fiiha inta iyada dhexdeeda kuma sugnaayeen ee muddo lagu cadaabay dabadeed qaala wuxuu yihi yacni fayakrujuuna way soo baxayaano markaa jaabir baa dee waa si uu usoo naqliyo xadiidkii kaannahum si waxay yihiin ciidaanu samaasimi simsimta un qoryaheeda oo kale ay yihiin bal halkan kalaamka nawowi waa dheer yahay culimo qaarkood mala malaa arrinkani aan u caddaan lafdigan iyo bal matsalan saa qaadiciyaad iyo raglana waa markaa jiraani lakiin suu de ibnulatir kitaabkiisa nihaaye sheekuu inooga soo naqlin kolle xaafid xajarna waa suu sooba naqliyo macnuhuna dee tawjihiisuna yahay oo kolle waxyaalaha ay qolooyinkaa yidhaaheen ma ahe waxa weeyaan samaasimta waa jamcu simsim waana simsimtan de aan naqle ama sayidkeedna aan naqaano daba iyada marka la gooyay leeyihiinoo de waxaa malaa midhihi iyo wixiina lagaba gooyo qoryaheedan yaryar oo aada isagaba daqiiqa marka la dhigo way madoobaadaano marka iyagoo de waxay cibaaro markaa kaba tahay xagga diqada iyo yaryaridana waa wax gubtay oo dhammaaday oo dabaa'ir waataynu kuba soo maray iyo madowga oo kuwan bay leeyihin waa madow bay noqdaanba iyo madowga ayaa waxaad moodeysayba ciidaanu samasim waa xagga yarid ah iyo gubashada iyo madowgayna way soo gubteene iyadoo taas oo ayaaba laga soo saaraya naarti qaala wuxu uhi fayadkuluuna waxay gelayaan de waana lagu daadinayaa saynu soo maray nahra webi min ahar اljana jannada webiyadeeda kaba mid oo fayktasiluuna fiihi iyagii ayaabay kuba maydhanayaan fayakrujuuna way soo baxayaan kaanahum اlqaradiisa xagga dhalaalka iyo cadaanka iyo waxaa si jamcu qardaasin weeye dee waraaqahan cadcad oo kale ay yihiinba taasuu yihi saasuu dee sheegtay waa yaziid baa saa jaabir kaba maqlay dee ra'yigii ay qabeen jeclaysteen ee ay bal matalan iyagu markaa qalbigooda kuba dhacay ay saahib marka xajka dhamaysataan aade matalan daahirsateen dadka ugu yeedhan seeftiina aan qaadateena wuxuu ahaa ruux naar galayna inaanu kaba soo baxayn ruuxii dambi ku dhacayna inuu gaaloobayo gaal noqonayo markaasa wuxu uhi farajacnaa majliskii bay ka noqdeen oo qulnaa waxaanu nidhi iyagii baa isku odhanaya wayxakum war wayxakum kelimada aynu soo maray dee ma hoogiina dhaha ma wax kasta waa dee kelimo un imaka ay iyagu ruux marka uu yar muto halaag aanu mudanayn kuba dhaca iyo ayaaba la yidhaaheen atronoma waxaa umalaynaysaan asheikh jaabir bay ujeedaan kan odayga ah ee saxaabigii yakdibu calaa rasuuli llaahi sala allahu alay wasalam ma waxay idinla tahay iyagu waxay dhahan cid soo saarayo ra'yigaasay qiraaq kala yimaadeen ma waxayd u malaynaysaan sheikhan inuu rasuulka ilaahay waxaanu kaba maqlin uu sheegayo beena wuxu uhi farajacna waa xajkii markay kaba laabmeen waanu noqonay falaa wallahi baan ku dhaartee ma kharaja ma bixin maadan unbay leedaha horena adkeynaysaaye ma kharaja ma bixin midna xaal anaga naga mid yahay hayru rajulin waaxidin min keliya un mooye ujeeddada dadkii badnaa ee cisaabadii ay ku wada socdeen ee isku ra'yiga ahaayeen markii hore waxay kusoo wada socdeen xadiidka ay maqleen ee jaabir ayaa iyagii ay wixii fikirkii iyo wixii ka suuliyey xaqiibaa ilaahay kuba sugay nin keliyaan dee kuba qancin oo ninkaasaa malaha ra'yigii qaatay oo baxay oo dee qoladii khawaarijtana kuba biiray lakin tayadii kale o dhami wixii waanu kaba bogsanay buu leeyahay aw kama qaala abu nucaymin waxa weeye xajaaj ibnu shaacir baa leh waxaana waana uslub fiican oo xagga adabta riwaayada ah marka la eego tano ruuxu haddii bal masalan xadiiskii waa adabta riwaayadae uu macno kuba wariyo waxaa macno kuba wariyo ama wuxuu ka shakiyey ay soo galaan xaggii riwaayadii ayaa waxaa haboon marka uu xadiidkii wariye dabadeed inuu yidhaha aw kamaa qaala ixtiyaad ahaan uu laba yimaado isagoo kaba baqanaya meeshii takyiir xas dhacay inuu yahay waana tan dee aimada kutubta musalaxa markay sifada riwaayada xadiidka ay kaba hadlayaan ay sheegaan oo sida alfiyadisi waqul akhiira aw kamaa qaala wama ashbahahu kashaki fima stubhibaayo haddaad macno ku warinaysa ugu dambeyn waxaad tidhaahaa aw kamaa qaala taas dheh oo wixii dee macnayo laguba wariyey iyo waxaa laba midana wixii shaki maala hadduu galo lafdigii shaki meeshii jiro istibhaam adigu lafdi iyo dee bal irtibaas waxay yaala dhacaan ayaa way haboonta marka waa adab adabta riwaayada kaba mida oo imika xajaaj baale aw kama qaala abu nucaym xadaثna hdab بن khالd الأزدي qال xadaثna حمد بن سلمة عن أbي عمران وثابت عن أنس بن مالك bal xadiidka raggu waa rag aynu soo wada maray hadab iبن khالد kolley waa nin magaca labaadna waa leeyahay oo hud baa la yidhaha hadaabna waa la yidhaha culimaduna horta midkood waa magac midna waa laqab mid baa magaca midna waa naanays laakiin keebaa magaca kolley khilaafaa jiro barhkood yidhi hud baa magaciisii iyo hadaabkana waa laqab waa jiraan kuwa yihi may hadaab waa magaciisii hudbuna waa laqab waa jiraan bal markaa taasaa jirto saa daraaddeed muslim kitaabkiisan inihii uu soo naqliyey oo dhan wax kaba wariye waa sheekhiisiie waana afar iyo soddon meelood intaba hadaabun buu yihi hudba muu odhanoo markaa taasi ay tilmaamayso inuu hudba iyada kan magacii kaba dhigayo hudba agtiisa laqab yahay bukhaari oo kaleo isaguna uu sheekhu yahay oo kitaabkiisana uu kusoo noqnoqdo waa sideed iyo toban meelood bukhaarina isagu hudba sideed iyo toban kaba dhacday hudba hadaab muu odhan markaa taasna ay tilmaamayso sida wax bukhaari qabo ama artiisa ay tahay magacu inuu hudbo yahay ee hadaabna ay laqabka tahay bal markaa waa arina culimadu kanaa magaca iyo kanaa laqabe labada midna waa magac midna waa laqab labadii dee imaame saxiixa lahaaba xaaladoodu taa tahay oo midna hudba un buu yidhaahaa midna hadaab un babuu yidhaahaa <clears throat> ama thaabit lbunani waan garanaynaa xamed ibnu salama wataan lahayna asxaabtiisa waa ninkii axaadiistiisaba ugu idqaan badnaa marka leega asxaabtii anasna ninkii u mulaazamo badnaaba weeye lakin abi cimraanna horeynu usoo maro o abi cimraan aljawni cabdilmalik ibn xabib aynu hore usoo aragnay bo can anas ibni malikin ana rasuul اllahi salى الlahu alayه wasalam qaala wuxuu yihi yakruju waxa baxaya yukraju me waxaa la saaraya min annaari naarta waxaa laga soo saaraya arbacatun afar afar shaksi ama afar nin baa naarta laga soo saaraya waa naarta hadda way galeen waa laga soo saaraya fayucraduuna calى اllahi ilahay baa loo bandhigaya fayaltafitu axaduhum midkood baa ilaahay xaggii intuu daya ama baymoonayo fayaqulu wuxuu odhan ay rabbi rabbigayow id akhrajtanii dee kol haddii ad igaba soo saartay minha iyadi falaa tucidnii fiiha ilahu dib ha igu celin halkaa kol ad ad iga soo saartay idani waaba tacliil lakin hadalkii ay dee tacliilka u ahaydba ayay kaba horeysay oo falaa tucidnii fiiha lianaka akhrajtanii fiiha adigaa igaba soo saare kol hadd ad iga soo saartay ilahu dib ha iguba sidan baa dhacday ibn xibaan iyana xadiidka sheeka way la wadaagsadeen ama muslim iyo way la wadaagsadeen walow isaga laba nin ay dhacday eh, lakiin wax yaroo adigu muf inde inoolo xadiidkana macnihiisa inoo sii cadaynaysaa ibn xibaan saxiixiisa kuma sugnayd oo eh, waxaa kuma sugnayd marka ilaahay loo bandhigo waa imtixaan ahaan ibtila ahaan in la amrayaba in dib loogu celiyo janna la geeyo markaasaa dee waa imtixaan ahaan iyo ibtila waa sida xadiidka ibn xibaan kitaabkiisa kuba yimi markaasaa midkood xaggiisii dayayaayo ama uu daymoonayaayo odhanaya rabbi id akrajtanii minha ilahu kol haddaad iga soo bixiso od iga soo saartay falaa tucidnii fiiha ilahu dib ha iguba celinin fayunjihi llahu minha ilahay baa kaba nabadgelinaya de kuwii kale waa lagaba aamusay bal masalan kolleyna de dadka hadday muwaxidiin ahayn ilahay lagaba soo saaray de ma-alkoodu iyagana waa janno uune markaasaa ilahay ka badbaadinaya bal xadiis dheer weeye waana iyadoo xadiis abu hurayre ka dheerna dambeeya oo markaa kaas tafsiirkiisa badan uu yahay kan imaka carabkan wada marin horta <clears throat> xadaثna abu kamiri fudayl بn xusein الjaxdariy ومحamed بn cubaydin الغubariy wlafd labi kamiri qaala waxay yidhaha labadoodu lafdiga abi kamil baa leh xadaثna abu cawaanata can qataadata raggana waan soo wada aragnun marar abu cawaanana de magaciisa un waa kunyadiisane magaciisa waa wadax bn cabdillahi lyashkuri o de magacanayna xafidaan un baa muhim ah abu cawaanahan can qataadata can anas bni maliki qaala anahu qaala qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilahi wuxu uhi yajmac llahu الnaasa ilaahay dadkuu soo wada saaraya yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha waa soo ururinaya soo saaraya فيهتمونa لذلiكa مaعnaa يهتموna way u اهtimaamaya لذalika waa للشhفاعة مaعnaa waxaa de iyagii hami gelinaysa marka muddo dheer ay meeshii ku sugnaadaan bal ciddii u shafaaco qaadi lahayd taas bay u cinaayoonayaan ay kuma fikirayaan oo dee qiyaamadna waa mawaaطin kol ruuxna ruuxa dhinaciisa mada iyagoo kuwa taagan de awqaada qaarkeedna waaba tan umuuro dee looba fasaxayo marka iyagii baa taa u اهtimaamaya وqاaل بن عubayd fayulhamuna لذalia abu amil isagu fayhtamuna لذalika bu hi iبن cubaydna muxuu yihi fayulhamuna markaa waana isla macno sida imaam nawwi halkan yidhaaho manaa yulhamunana waxaa lagu ilhaaminaya iyagii baa lagu ilhaaminaya bal inay cid u shafaaco qaada ilaahay ugu ergeysto ay doondoontaan oy u tagaan taas baa ilhaam waa lagu ilhaaminaya ta horena iyagiiba u cinaayonayo u ihtimaamayo ka fikirayo bal cidii u shafaaco qaadi lahayd fayaquluuna waxay odhanayaan law istashfacna manaa law dalabna shafaacata wey sintiitaada waa tii dalabka haddaan dalabna shafaaco haddii aan cidi bal inoogu ergeysto aan doon doono calaa rabbina wa ilaa rabbina rabbigeen de waabay inoo fiicnaan lahayd xataa yuriixana waa si uu inooga raaxeeyo ka yuriixana min makaanina hada meeshan aan kuba suganahayo iyaga markaa xataa naarba hala geeye meeshii baa dee cadaab adag ku noqotay oo ilaahay si uu inooga raaxeeyo meeshan haddaan bal cid inoogu shafaac aa inoo shafaaco qaada ilaah inoogu ergeysa aan helo waabay noo mudnaan lahay taasay odhanayaan qaala wuxuu uhi rasuulka ilaahay faya'tuuna waxay u imanayaan aadama salى اllahu alayhi wasalam fayaquluuna waxay odhan anta adigu aadamu aadam baa tahay abulkhalqi khalqiga aabihiiba ah khalaqaka allahu ilaahay waa ku abuuray biyadii gacantiisu kugu abuuro dadka kaleba taasaad kaga duwanta waa fadiilo gaara oon lagula wadaagsan wanafaka fiika waanu ku geliyey min ruuxi ruuxdiisii idaafadna waa litashriifi ruuxdiisiina ilaahay uu ku geliyo ku afuufay wa amara wuxuu amray almalaaikata malaaigta fase inay kuu sujuudaan oo fasajaduu laka way kuu sujuudeen macnaa maqaamka iyo manzilada aad iyo aada ayaad leedahay taasay odhanayaan ishfac lanaa noo shafaaco qaad rabbika rabbiga agti ilahay noogu erge xataa yuriixanaa min makaanina hadaad si nooga raaxeeyo meeshan aan kuba sugannahay halkan ah unoogaba raaxiyo taas bay odhanayaan fayaqulu wuxuu odhan nebi aadam lastu ma ii unaaku meeshiina ayaa martabadaa sare ee aniga ii ogolaanaysa ii suurtogelaysa inaan shafiic idiin noqdo un ilaahay subxaana watacaala dee aan ergo ahaan aan idinku weydiiyo inuu idinka raaxayo taa anu maqaamkaa mabalihi fayadkuru wuxuu sheegayaa khadi'atahu gefkiisii allatii asaaba kolley xadiidka abi hurayra tafsiir inooguma imano waa geedkii uu cune loo diiday walow dee ilaahay ba inoo sheegay subxaana watacaala inuu ilow ahaa walaqad cahidna ilى aadama fanasiya walam najid lahu cazma bal maala waa xishoonaya rabahu minha min ajriha waa arrinkaa uu kuba dhacay daraaddeed buu rabbi ugaba xishoonaya xadiidka abi hurayrana uu inooga sii yarba istisnaanaya walakin itu nuuxan nuuxu kada awala rasuulin rasuulkii ugu horreeye utaga bacaahu llahu ilaahay diray waa rasuulkii ugu horreeya diray nebi aadam da waa sida xadiis abuder kuba yimi mursal buu ahaa laakiin dee isaga qoom galaa nebi nuux loo diray nebi aadam se awlaadiisii uu iimaankaya umuuraha sharaa'icdaas dee sharcigiisa in bara ayuun baabay ahayd cidda loo diray ee gaalo looma dirin awala rasuulin bacaahu llahu qaala faya'tuuna nuuxan bay u imanayaan salى اllahu alayhi wasalam fayaqulu isaguna markay sidaa kuba yidhaahaan ay ku yidhaahaan sa inoo soo socoka rasuulkii ugu horreeyaa tahayo ilaahay baa cabdishakuura kuba magacaabay inoo shafaaco qaad lastu hunaakum oo meesha aad moodeysaan iyo halkaa iyo maqaamka anigu ma joogo fayadkuru khadiatahu alatii asaaba haba dacwadii uu qoomkii gaalada ahaa de waana qoom gaalo ah ilaahayna uu yihi inahu lan yumina min qowmika de waa ilaa man qad aamana waa loo sheegay cid dambe oo aad ka sugtaa maba jirto intaas ma iyo cid dambe ku rumaynaysaa maba jirto ayaabay markaas u habaartamay tiibuu kaba dhigay khadi'o iyo taasoo fayadkuru khadi'atahu alatii asaaba fayastaxyi rabahu minha bal markaa masala dee casharka kan dambeeya noogaba imanoo bal ambiyada iyo cismadoodi iyo waxay kuba tacalluqsana caawa lakin waa akhir dersina waan joogaa waana dheer iyo xadiidka kalena way noogaba iman doonaayo taas aanu dib dhiganana bidn illahi fayastaxyi rabahu minha walakin ituu ibrahima salى الlahu عalيه wasalam aladi ibrahim kaasoo itakadahu llahu khaliila ilahay khaliil kaba dhigtay fayatuna ibrahima salى الlahu عalيه wasalam fayaqulu lastu hunaakum isaguna taas waa iska riixaya halkaa iyo maqaamka anigu kuma sugni sare wayadkuru khadi'atahu alati asaaba khadi'adii uu kuba dhacay buu sheegaya waana arrin inoo dambaysa haddii la yidhaaho waana arrin tawriye iyabay ahayd tacarid iyo hadal iskaba run ay ahayd lakin ti ayuu kaba dhigaya khadi'a inay tahay fayastaxyi rabahu minha walakin itu musa salى الlahu عalayhi wasalam aladi kalamahu llahu ilaahay la hadlay wa kalamahu llahu takl waacadahu tawraata tawraadna uu siiyey halkan imaam nawowi wlkalaamu صifaة haabitat lilahi tacala laa yushbihu kalaama gayri waxaana rooneyd صifaatka kale o dhanna <coughs> inuu taasun yidhaahabe waacdahu tawraata qaala fayatuna musa عalayhi الsalaam fayaqulu lastu hunaakum wayadkuru khadi'ata alati asaaba waa ninkii gaalka ahaa ee uu dilo de iyadoon loo idmin loo fasixinun ilaahna kaba dhaaf oo de de hora intii noolaaba waa lagaba dhaafe alati asaaba fayastaxyi rabahu minha walakin itu ciisa ruux allahi wa kalimahu ruuxii ilaah iyo kalimkiisaba ahaa wa kelimatahu baan ujeedaa kelimkiisaba kelimadiisii dee ahayd baa de min qawli kun baabu ku abuurmay fayatuna ciisa ruux allahi wa kalimatahu bay u imanayaan fayaqulu lastu hunaakum isagu laakin wax dembiya ma sheeganayo iyo wax khadi ah xadiis baa inoo dambeeya walakin itu muxamada salى الlahu عalayه wasalam nebi moxamed uba taga cabdan <clears throat> u taga adoon qad afara lahu qad gufira lahu loo dhaafay ma taqadama min dembi wama taakara dee dembigiisii oo dhan ba ilaahay kaba dhaafay qaala rasuulka ilahi ba wuxuu ihi may qaala wuxuu ihi xadiidkii anas qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam fayaأtunii way i imanaya khalqigii ama wafdigoodii baa i imanaya <coughs> kolley arrintana waxa weeye fadiiladii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu عalayh waana maqaam almaxmuude ayaa muuqanaysa waxaabay halkan culimadu yidhaahaan xikmadan kuba sugan in ilaahay dadka ku ilhaamiyey nebi aadam inay u tagaan horta iyo intii kaba dambeysay ambiye ahayd ilaa ay dambeeyaan rasuulka ilaahay ugu dambeyn ay uma yimaadaan marka nebi kastaaba iska soo riixo oo ilaaha anigu melihi nay marka horeba toos maxamed aanay uguba iman xikmadda kuba sugani waa idhaaru fadiilati nabiyina muxamedi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay fadiiladiisa la muujinayo hadday marka horeba toos ugu yimaadaan rasuulka ilahay uu shafaaco qaado dee waxaaba la tasawuri lahaa ma la moodi lahaa ambiyada kalena haddii loo tago inay shafaaco qaadi lahayd taas eh, lakiin markii mid kastaaba uli may anigu ma laha isagoo garanayo inaanu lahayn rasuulka ilaahayna uu noqday ka shafaaco qaadaya ayaa mansiladiisa iyo maqaamka iyo fadiilada uu leeyahay taasi ay muuqatay xadiidkana bal duruqdiisa kale saa xadiidka abyore ana sayid الnaasi ywma alqiyama baaba rasuulka ilah ana dad oo dhan ba sayidkooda maalinta qiyaamaha e waana fadiiladani markay aada u muuqanaysa adduunyadaba waa sayidkoodiiy marka rasuulka ilahi ba muxuu yihi faastadinu calىa rabbii fayu'danu lii waa shafaacadii inay man aladi yashfac cindahu ila bidi kol ilaahay oo idmo mooye cidimo shafaaco qaadayso idankiisa weeye marka u idmo ayaa ilahay dee shafaacadii ay bilaabmaysaa ilahay buu idan weydiisanayaayo waa lay idmaya فإdا أna raأytu markaan arko waqactu waxaan dhacayaa saajidan xaalan sujuud baan uba dhacaya fayadacunii waa idaynaya ilaahay ma shاء inta uu doono inuu daayo fayuqaalu waxaa la odhan ya mحamed mحamedow irfac raasaka madaxaaga saroqaad baa la odhan madaxaaga saroqaad ayaa la odhanaya qul dheh tusmac waa lagu maqli sal weydiiso tucda waa lagu siin ishfac shafaaco tushafac ergadaad iyo shafaacadaadna waa la aqbalaya faarfacu ra'si madaxaygaan sare uqaadaya sujuudi ka toosaya faaxmadu rabbi rabbigay baan ku xamdiyaya bitaxmiidin waa ammaano iyo xamdiyo yucallimuniihi rabbi markaasaa ilaahay ku ilhaaminaya ilaahay ibarayo oo hadda aanu ilaahay dee isaguna aanu ugu xamdiyin kuwa lamida adduunyo intuu joogay cid kalena aana ilaahay ugu xamdiyina rabbi markaa uma furayuu ku ilhaaminayo uma ashfacu waa shafaaco qaadaya xadiidka halkan waxaad moodaa ikhtisaar baa jira shafaacadani waa shafaacadii iraaxat nnaasi min almowqif bay ahayd sida xadiidka abi hurayre ba inoogu caddaan doonta ee tani waa markaa dabadeed taa hore ay dhammaato dabadeed ayuu shafaaco qaadaya fayaxudu lii ilaahay wuxuu ii xadaynayaa xaddan qayb buu ii xadaynaya waa marka dee jidkii saraadna lagaba tage janno la gele marka dambe aynu naarkii naarta laga soo saarayo faukriju min annaari intii uu ii xadeeyey ayaa naar kaba soo saaraya وأdkilhm الجaنaةa جanadaan gelin ثuma acuudu faaqacu waan dhacayaa saajidan xaalan ahay fayadacunii ma shaaء الlah an yadacanii ثuma yuqaal irfac raasaka ya mحamed qultu اsmع sal tucda ishfactu shafع faarfacu ra'si faaxmadu rabbi markana ilahay baan ku xamdeeyaa bitaxmiidin waa xamdi yucallimuniihi uu ibarayo ilaahay uma waaye markaasaa aan kuba xamdeeyaa uma ashfacu war shafaaco qaadiya ilahay baan weydiisanaya inuu bal ehlo naarka dadka muwaxidiinta naarti kala soo saaree umadda ahaa fayaxudu lii xaddan markaasna in buu ii xadaynaya <coughs> faukrijuu min annaar waudkilhum ljanata <coughs> qaala wuxu uhi raawiga xadiidku falaa adri ma garanayo fi halaثati aw fi raabicati marka saddexaad ama marka afraad inuu qaali yihi rasuulka ilaahay faaqul waxaan odhanaya rabbi rabbiga ugu dambeyn marka dee u wixiiba ay kasoo wada intii dee waxa weeyaan isagu loo idmay uu kasoo saaro ma baqiya fi naari naartii kuma hadhin ilaa man xabasahu lqur'aanu qur'aanku inuu xidhay uun mooyaane cid kaloo naartii ku hadhay ma jirto macnuhu muxuu yahay qataada fasire ay wajaba calayhi lkhuluudu uu ku waajibay inuu naar ku daa'imo de waa kufaartii un waa kuwa ilahay yihi asxaabu naari hum fiiha khaaliduun kuwaas mooyaane cid kale oo inuun iimaan lahayn inun muwaxid de adigu tawxiid lagaba helay naartii kumay hadhin ilaa hadhaa ugu dambeyn marka laga soo wada saaro qaala ibnu cubaydin fi riwaayatihi qaala qataadatu ay wajaba calayhi lkhuluud oo markaa ibnu cubayd riwaayadiisa waxaan ka faa'iidaysanaa ay wajaba calayhi lkhuluudu tafsiirkaa qataada leh xabasa qur'aanna wuu fasiraya oo qur'aankii baa xukumay inay ku daa'imayaan waa ahlu naarkii dhabtaa وxadثna محamed بن المثنى ومحamed بن بشhاaر qال xadثna بن أbي عadي عن سعيد عن qtاdة سعيidku waa in abi carubasa mar dambaba aan arki doono عن أنس qاaل qاla رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم يجتمع المؤmiنuuna يوم القيامaةi way ururayaan ay isu tegayaano fayahtamuna bdalik oo ciddii u shafaaco qaadi lahayd ba ay ku fikirayaan ay kuba hamiyayaan aw yulhamuna dalika bmثl xadيiث abi cawanta waa xadiidkii abi cawanan ima kaba soo baxnay mid laba mida wa qala fi xadiiثi wuxu uhi uma aatihi الraabicata de waa imanaya markii afraado aw acuud الraabicata mar afraad baan soo noqonaya faaqul ya rabbi ma baqiya ma hadhin ilaa man xabasahu qur'aan qur'aanku miduu xidhay un mooye xadaثna mحamed بن المثنى qala xadaثna mعaad بن شiyaam qala xadaثanii abi abi hisham dastaway can qataadata can anas bni malikin asaniidan waa shan isnaado isku wada xigo xadiidkani leeyahayna shan isnaado isku wada xigo xadiidkani leeyahayna waxay noqonaysaa unba waaba asaniid wada reer basre ahayn waana shay naadir oo dee ama ladaaifta isnaadkaba mida xadaثanii abi can qataadata can anas bni malikin ana nabiy اllahi salى الlahu عalيه wasalam qaala yجmع الlah الmؤminiina yومa القiyamaةi fayulhamuna lidalik waa arinkaas shafaaco inay dalbaan cid ay u shafaaco qaada ilahay bal mثala o ilahay ugu ergeysa ay doon doonaan ayaa laguba ilhaaminaya bmثli xadiiثihima وذakra fi الرaaبcaةi faaqulu ya rabbi ma baqiya fi الnaari ilا man xabasahu الqur'an ay wajaba عalayh الkhuluud ay wajabana waa taa inuu qataada leeyahay aan xadiidkii hore kuba soo maray وxadثna محamed بن منhal الضرير qال xadثna يزيد بن زريع qال xadثna سعيد بن أbي cروبة وهiشام صاaحب الdstوائي وهiشام الdstوائي صاaحب الdstوائي waa la yidhah dstwana waa منdiqo malade ama gobol bay ahayd iyo adigu meel mandiqay ahayd dharba laga keeni jiray buu iibin jiray marka tan baa saaxibu dastawaa iyo adastawaa'iya loo yidhaayo maha reer iyo waxyaalo mana deginaysa waa ninkaa reer basre ahaa ee dharka halkaa laga keenu iibin jiray can qataadata can anas bni malikin qaala qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam xa وxadaثnي abu غassan الmismaعي ومحamed بن المثنى qala xadaثna mعaad وhuwa بن هisham qala xadaثnي abi وهisham can qataadata qala xadaثna anas بن maliki waa asaanidii an lahaa waa shan oo waa wada reer basra ana nabiy llahi ana nabiya salى الlahu عalيه wasalam qaala yakruju min الnaari man qaala laa ilaha ilا اllah naarta waxaa kasoo bixi doona ki yihi laa ilaha ilا اllah wa kana fii qalbihi qalbigiisa uu ku sugnaaday min alkhayri khayr xaggi maa yazinu shaciiratan xabadheeda wax u dhigmaan uma yukraju min الnaari naar waxaa laga soo saari doonaa man qaala laa ilaha ila اllah wakana fii qalbii qalbigiisa uu kuga suganya min alkhayri waa khayr ama imaanba maa yazinu buratan xabad qamadiya waxuu dhigmo oo dee way ka yar gaaban tahay mn uma wayukraju uma yukraju min annaari naar baa laga soo saari doonaa man qaala laa ilaha ila اllah wakana fii qalbii qalbigiisa uu kuga suganya min alkhayri maa yazinu daratan waa quraanshata ugu yar ta ugu yar wax leeg oo u dhigma oo khayr qalbigiisa uu kuba sugayay zaada bnu minhalin wuxuu ziyaadiyey fii riwaayati riwaayadiisa uu ku ziyaadiyey waa nanka imaka ibn maxamed ibnu minhal ay dee marka dambana abukasan ilmasmac iyo maxamed ibnu musaniy baa xadiidka la wadaagsaday qaala yazidu yaziid ba wuxu uhi waa yaziid ibnu zureyce falaqitu shucbata shucbaan la kulmay faxadatu bilxadiidi xadiidkan ugu waramay faqaala shucbatu shucba wuxuu yihi xadaثana bihi qatadatu can anas bni maliki can nabiyi salى الlahu alيه waslm bilxadiidi oo shucbana se raggani ugaba maqlay hishaam dastawaayibuu isna ugaba maqlay qataadana waan ka maqlay buu leeyahy laakiin muxuu shucba kaga dunaa ilaa ana shucbata jacala wuxuu ka dhigay makaana markaa durati halkii waxa weeyaan adur me adarati oo nidhi waa asxu namla waa quraanjata ugu yar halkeedii oo daalkuna fadxisnaabu muxuu ka dhigay duratan de waa xabad xububay noqona ma xabad abarabikiya kuwii hore waabay kaba weynta qaala yaziidu yaziidi wuxuu yihi صaxafa fiiha abu bistamin abu bistam waa kunyadii shucba taas waa taصxiif buu leeya tani oo abu bistam ama shucba xaafidkaas halka laftiga tasxiifiye xadiidka sawaabkiisu waa maxay waa waxa kuwii horaba kaba sii yar oo waa daratin taas ba weye bal xadiis dheer oo anas waana xadiidkan duruqdiisi un ayaa halkan nooga bilaabmid oona xadiis abi hurayre o dheerna waa ku xig allah subxana wa taala alam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an